laftigiisa muadigiis ijtanaba ayuu ahaa haa calaa wasni haye ijtanaba calaa wasni iftacala wey waa la hayaa maa sha allah waxaa ku xiga tasalqa tasalqaa asluhu salaqa calaa wasni facala uma tasalqaa cabdiraxmaana joogta eh tafacla صaxiix wey fasiyaadatu haye munfasila walaa mutasila eh maa sha allah waa la karta walwasnu maxaa lagu siyaadiyey sax wey waa sax haye markaa dee ulaai lagu siyaadiyey laba xaraf wuxuu lahaa saddex iyo toban wesin laakiin isagu hadde intuu sheegay waxay ahaayeen isagu meeqush maya maya meel qaab kalen waxu xisaabina fiiri saddex iyo toban wesinay ahaayeen isagu meequu sheegay sideed sideeduu sheegay shan qiyaasa iyo saddex shaada aduna shaadkaa tirayda isku waa fiican tahay marka tasalqaa miyay ka mid ah qiyaaskii maseeshaadkii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 mida ifcawala weeye icowjajad daabadii waa buurnaatay waa naaxday waa cayishay weeye icowjaja aslu cafaja calaa wasni facala uma icowjaja calaa wasni ifcow lala ifcow lala fasiyaadatu bictibaarayn maxdaة bاctibaari اlhamzati wاlwaaw wa غayru maxdaةi bاctibaari اjiim almukarar waziyaadaةu bاctibaarayni min xayثu اlاtiصaal wasnigana wuxuu ka mid yahay min wsaani ثulaaثi اlmasiid ashaada almaxmuula calىa ifcan lala majaasa baydara waxaad tidhahda aslu badara calaa wasni facala uma baydara calaa wasni faycala faycala fasiyaadatu maxdaة lianna almasiida yunطaqu bilafdihi wasiyaadatu mutasilatun wasnigaanuna wuxuu ka mid min wsaani hulaaثi اlmasiid ashaada almaxmuulati calىa faclala yaadaasaa siyaada sambala aslu sabla calaa wasni facala uma sambala calaa wasni fancala fancala fasiyaadaةu maxdaة لأn اlmasiida yunطaqu bilafdihi fasiyaadaةu mutasilaة wاlwasn min أwsaani ثulaaثi اlmasiid ashaada almaxmuulaةi calىa faclala ha macnaha miyaan ka boodbooden waxaa tidhaa icowjajati daabatu daabadiya buurnaatay waa naaxday waa cayishay dheh baydartu daabata neefka xoolahaan daweeyey baydartu daabata neefka xoolaha ayaan daweeyey sambale zarcu zarcigiyaa sabuul bixiyey zamlaqa alfaxlu qoorkiiyaa mani gamay qabla alilaah zamlaqa alfaxlu qoorkii ayaa menigamay menidii soo tuuray qabla alilaaj zamlaqa asluhu zalaqa calaa wasni facala uma zamlaqa calaa wasni famcala fasiyaadaةu maxdaة لأnna اlmasiida yunطaqu bilafdi mutasilaة wاlwasn min أwsaani ثulaaثi اlmasiid ashaada almaxmuulaةi calىa faclala udmumana ku dar oo ku dar tasalqaa bimaa sabaqa min alawsaani tasalqaa jeega jeegu u seexday weeye tasalqaa jeega jeegu u seexday tasalqa aslu salqa calaa wasni facala uma tasalqaa calaa wasni tafacla tafacla fasiyaadaة maxda لأnna اlmasiida yunطaqu bilafdihi fasiyaadaة munfasila wاlwasn min أwsaani ثulaaثi اlmasiid biuluaahu dhe biuluaah ashaada almaxmuulati calىa tafaclala waa yahay wajtanib ka fogow khalalan bal dalool halkaas markuu marayo shiiqu khalalan uu dhihi jiray ka fogow khalal ayuu leeyahay shiiqu khalal ha laga fogaado uu leeyahay asaga shan wasinuu ka tegi khalal ha laga fogaadana waa leeyahay shan wasina isagaaba ka tegi marka hadduu asaga khalal ku dhacay muxuu ardada uleeya khalalkaa laga fogaadu marka jawaabtu waxay tahay kama tegine shanta wuxu ugu talagalay in laga fahmo tafaclala in laga fahmo ugu talagalay in laga fahmo ugu talagalo wax walba in la sheega lama raba waxaa rabaa maskaxda qofku inta dhalabiyo laftiisa in wax soo saaro marka halkaas waa nagii nidhi shan wasin ayaa lagu darayaa intuu sheegay shantii wasin ayaan meel dambaan laakiin ku qori doonnaahe intaanaan shanta wasin gaarin aan wax yar sharaxa marka badrudiinka iska dhammayno horta waa minhaa awsaantiiyu ka mid ahaaday ifcawala naxwu icla wadalmuhra darmaankiyuu la dakuray rakibahu waa koray curyan xaalu yahay mid aan kora la saarinoo qaawan weeye wa midlu waxaa la mid ah ijlawada waa degdegay a la mida ah.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 sheegayna ugu yaraan wاlmudaawacatu waa lqoratan wاlmudaawacatu xusuululahari mudaawaco waxaa la yidhaha aharkii waa inuu soo xasilo cinda tacalluqi اlficli ficilka ku tacalluqidiisa agtiisa ficilka almutacadi mutacadiga bimafcuulihi ku tacalluqo wاlmudaawacatu xusuululahari waa afarkii ama raadkii inuu soo xasilo cinda tacalluqi اlficli ficilka ku tacalluqidiisa agtiisa ficilka almutacadi mutacadiga bimafcuulihi uu ku tacalluqo maxaa la ydhaha mudaawaca wاlmudaawacatu xusuulu اlahari cinda tacalluqi اlficli اlmutacadi bimafcuulihi ma la malhaya abdiweli ma lahaya oh. hay akri haddii lahayo kor u akri ah, hay aan macnayna fiiriya marka taas aan bal macnayna fiiriya waxaa la yidhi mudaawaco waxaa la yidhaha xusuulu اaar aarka inuu soo xasilo cinda tacaluqi اficli mutacadi ficilka mutacadiga markuu ku tacaluqo bimafcuulihi waxaa tidhi callamtuhu waa aan baray alcilma callamtu zaydan alcilma fatacallama fiiri callama waa ficil mucadaa oo mafcuulu gudbaya zayduu ku tacaluqay afarkiisii ma soo xasilay fatacallama haddii la yidhi ah, waa intaas waa ah. intaas kasartu azajaaja dhaladiyaan jebiyey ama muraayadii fatakasara haye ma soo xasilay ficilkii oo intaas mudaawacadu waxaa kaloo la yidhaahdaa qabuulu afar اlficli اlmudaawaci maxaa la ydhaa waxaa la idhahdaa qabuulu qabuul qaafka iska fadxi adoo le hadhow qubuul yaan lagaa maqal sida caamadii qabuul markaad qabri joogtaan maxaa la idhaha qubuur iska gud qubuur dheh ceebiyay kugu dhicin intaa tira qabuur qubuur dheh kana qabuul waxaan leenahay qabuulu afar اlficli mudaawaci mudaawac waa ism mafcuul qabuulu afar اlficli ficilka afarkiisii oo la aqbalo wey ficilka almudaawaci la adeecayay ficilka qabuulu afar اlficli almudaawaci waa ficilkii la adeecayay raadkiisii in la aqbalo callamtuhu fatacallama ah, ficilka laade callamadaas midkaas mucadaha wey oo horeeya ah, ficil mucadaha hormaraa maxaa ka dabamaraa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 zahzaqa ku jirta iyo tasaqa u dambayda oo beedka ugu dambe ku jirta halkaasna ulaai lagu siyaadiyey uluaankiisoo nooguma dhammaan waxaad ku dartaa ulaai lagu siyaadiyey misligiis wuxuu lahaa afar wesin oo qiyaas ah waxaad tidhahda wesnigii koowaad wuxuu ku sheegay istaqaamo istaqaamuu ku sheegay sow maahan kii labaadna wuxuu ku sheegay ifcaalla uu ku sheegay sow laba maahan kii saddexaadna ixlowlaa uu ku sheegay kii afraadna waa beydka ugu dambeeyo ixlowada afartii qiyaastiisoo ma dhammaan maxaa haray tobankii shaadka ahayd tobankii shaadka ahayd fiiriya marka midka ugu horreeya ih ihbayaqa wey oo uu ku sheegay beydka oo labaad koow ihbayaqa weeye waa koow ixbanda'a labo ixwansala saddex islanqaa afar haye halkaas afar ma haynaa zahazaqa baydkeedana waxaa noogu jira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 kugu soo dhammaane ma dhammaad meeqa wasiiraa la sheegay labaa la sheeg saddexaa dhiman aday kugu soo dhammaana insha allah labaa kaa xagad haddii kalena waxayba kuugu imaanaya ka faa'iiday ee cabdiqaadir waaba jawaabayba ta shaydana waa shaydaanoobay ficil shaydaanuu samaynaa wey ta shaydana waa shaydaanoobay ficil shaydaanuu samaynaa ta shaydana mayla socotaan haya cabdulqaadir ta shaydana asluhu shaadana shaadana calaa wasni facala uma tashaydana calaa wasni tafaycala fa siyaadatu maxdatun xagga itisaalkana haye hal la qorto marka tafaycala waa wasniga saddexaad tafaycala miaalkiina waa tashaydana ficil shaydaanu sameeyey tashaydana waa tafaycala haye tafaacala tacafrata taaf tacafrata asluhu cafara asluhu cafara tacafrata asluhu cafara haye wasnigii uma asalku waxa weeyaan waa caynka iyo fa'da iraad waa caynka tacafrata haye muxuu yidhi tafaclala ma aha hal maraan kuugu celinaa hal mar fiiri waxa siyaadadaa fiiri asal waxaa caynka fa'da iyo ra'da saddexdaas asala tacafrata asluu cafara cafara uma tacafrata uma tacafrata calaa wasni tafaclata khalaas waa intaas waaba laba tooda bannaanka taalleh tafaclata tafaclata hay ha la qorto fasiyaadatu ha la qorto ha la qorto ha la qorto tafaclata wey wasnigu tafaclata tafaclata fasiyaadatu hay itisaalka iyo infisaalkan waa munfasila tafaclata miaalkii tacafrata tacafrata cafrata macnaheedu saara cifriidan wey cifriidka waa shaydaan khabiis ah waa shaydaan oo maarig jinni dhib badan waayo cifriidku ah.